بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عن عمر بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عامر العاص can cabdillahi bn camr bn cawsi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waali wasalam alraaximuun yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lardi yarxamku man fi samaa ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة أصول الحديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله والصحابة أجمعين يفوز بسعادة العاجل والآجل فهذا هو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 wasalaam intaan la soo bixin wax yar ka hore dhowr sano ka hore xilliga adeerkiisa u noolaa weliba uu ugaaska u ahaa cidda ree reer bani haashim in qasaamada ay bilaabatay jaahiligii markii nabigeenna lasoo saaray sala allahu calayhi waaali wasalamna qasaamadii halkii ay kasii socotay oo la sii waday oo la sharciyeeyey oo nabigeenna calayhi salaatu salaam uu saxaabada dhexdooda ku kala xukumay waxaa kaloon soo marnay qasaamada darafka wax sheegana oo qof in laga dilay sheeganan oon markhaatidana haysanin iyo qofka dadka la lagu sheegana oo inay wax dileen la sheegi oonan markhaati loo haynin labadaa qolo markii ay qasaamada noqoto in lagu bilaaba cidda mudaciga ah cidda wax sheeganayso oo in qof laga dilay qofka isagana qolyahan ay ku tuhunsan yihiin markhaatina ay u haynin qolyaha iyaga in lagu bilaabi ayaadna waa tii aan soo wadnay kadibna xitaa qasaamada in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ragga yahuudda ahaa inay dhaarwadareed ay u dhaartaan in uu xataa nabigeenna amarku bixiyey kadibna saxaabadii ay yidhaahdeen waa gaala innahum laa aymaana lahum wax ayaga marka dhaar iyo ballan iyo diin oy leeyihiin ma lahan saasay ku cilladayeen nabigeenna uu ka yeelay sala allahu calayhi waaalihi wasalam kadibna waxaan soo gallay oon bilownay alfaadda lagu wariye xadiidka weliba ninka la yidhaahdo sahل ibn abi xaثma saxaabigaas yar xadiidkan oo khaybar ninkaa lagu dilo cabdulaahi ibn sahل alfaaddi ruwaadda asaga ka soo warisay sida u kala duwan tahay in la sheega ayaan marka muxuu ahaa bilownay kadibna xadiidkii raafic ibn khadiij iyo sahl ibn abi xaثma uu bushayr ibn yasaar yaxya ibn saciid ka wariyey ayaan bilownay kadibna axaadiista ayaan wadnay caawa xadiidka afar kun iyo waxaan joognaa iyo toddoba boqol iyo toban iyo afaraad alfaadda iskhilaafsan marka habka loo soo wariyey xadiidka iyo dhacdada si ay u dhacday markii la cabira amaba la qeexa ayaa laga yaabaa qolyo inay si u qeexaan qolyana si kale ay u qeexaan intaas inka dheeri ma ahan wax marka dacfi xadiid ma ahan ilaa xadiid dambe oo gadaal ka imaan doono oo shaad ah oo waxa weeyaan baabka dhanba u wada dambeeyo xadiidka afar kun todoba boqol iyo labaatanaad baabkan hadda socdo xadiidka u dambeeyo oo shaad ah oo qofka la dilay ka dhigaa inuu yahay muxayisa ninka la dilay inuu yahay muxayisa in la dilay oo waxaa weeyaan cabdullahi ibn sahl usan ahayn ka dhiga oo shaad ah intaan ka ahayn inta kale axaadiista waa axaadiis saxiixa weeyaan alfaadaasna dhib ma lahano xadiidka waxaa lagu wariyey bilmacna ariwaaya ah, bilmacnana haddii shuruuddeeda ay oofsato dhib inay laheen waa tii aan isla ogeynay xalina aan qeexnay ama aan ishaarnay xadiidka marka caawaan ka bilaabin casharkeena insha allah tabaaraka watacala waa xadidka afar kun ah, toddoba boqol iyo tobanii afraad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay amat abarna camr ibn cali fallaas waa iqatu xaafid qaala xadaثna bishir wa huwa ibn اlmufadal alraqaashi waa iqatu tabtun caabid qaala xadaثna yaxmed saciid alansaari waa haddii aad imaam الnasaa-i sheekhiisa sheekha ninku hadduu noqdo asal ahaan waa yaxya ibn saciid alqaطaan hadduu ninka saddexaad noqdona asal ahaan waa yaxya ibn saciid alansaari marar qaar waxaa dhahaysa yaxya ibn saciid alqaطaan inuu sheekh u noqdo ood wax muxuu ahaa ka wariyo ninka la yidhaahdo yaxya ibn saciid alansaari oo ansaari uu sheekh noqdo labada yaxya isku xigsadaan waa yar laakiin way dhacdaa manzaliyada marka yaxya ibn saciid alansaari waxaa jooga booska shuyuukhda yaxya ibn saciid alqataan ayaa jooga oo martabada ka sarreysa weeyaan asal ahaan waa sidaas mararka qaar waxay isbedeli karaan can bushayr eh, ibnu yasaar bushayr ibnu yasaar xali ayaan soo marnay waa iqo weeyaan waa iqa eh, weliba faqiiha bushayr بن أبي kaysاn المdني بن يسار weyaaن waa ثiqة فقيه عن سهل بن أبي حثmة waa صحاaبي yر أنa cabداللahi بن سهل الأنصاaري رaضي الله taa أرضاه iyo محyiصة بن مسعوud بن زaydi رaضي الله taa أرضاه أنهma labada صحاaبي أtaya waxay yimaadeen khaybar khaybar ayay yimaadeen wa huwa khaybarna yowma idin maalintaas sulxun heshiis uu yahay oo wadankaas yahuudda iyo nabigeena calayhi salat slaam sulxi iyo heshiis ayaa ka dhexeeyey fatafaraqa waxay u kala tageen lixawaa'ijihim danahooda ay u kala tageen labada nin danahooda ay kala aadeen fa ataa wuu yimid muxayisatu calaa cabdilahi bni sahl ayuu yimid muxayisa si u socda cabdilahi bni sahl ayuu ka soo dullacay ama waa loo soo sheegay wa huwa isagana yatashaxatu uu ku wilwiloomi ama isku rogrogi fii damihi dhiiggiis qatiilan xaal u yahay maqtuulan mid la dilay saasuu yimid fadafanahu wuu duugay uma qadima almadiinata meesha maxaa ka maqan marka yahuuddi waxay wada mareen iyo qisada dheeraed ayaa la soo gaabiyey ishkaalna ma laha fadafanahu ile maxalushaahidka halkaas maa maxalushaahidka waa meesha dama oo qasaamada nabigeena calayi sl slam uu yahuudda ma idiin dhaarani oo adinkuma dhaaranaysaan ay dhacaysa weyaan fadafanahu wuu duugay uma intaa kadibna qadima madiinata magaala madiina ayuu soo galay faاnطalaqa cabdiraxmaan ibni sahl ayaa dhaqaaqay iyo waxawayisa iyo muxayisa xawayisa iyo muxayisa waa laba magacoo yara muxuu ahaa ad adagi labada walaalo way xawayisa ayaana weyn iyo cabdiraxmaan ibni sahl saddexdooda ayaa ilaa rasul rasulka la aadeen sala allahu alay waslem fadahaba wuxuu doonay ama u tallaabo qaaday cabduraxmaan ibnu sahl oo ninkii la dili walaalkii ahaa yatakalamu inuu hadla wa huwa isagana axdatثu اlqowmi dadka kan ugu dayar sinan xagga axdatثu اlqowmi kan ugu yaraan badan sinan xagga da'da weeyaan ninka isaga ah cabdiraxmaanka waxuwayisa faqala rasul wu yh sal slm cafwan kabir weyney alkubra ay qadim اlkubra ninka weyn horumari weeyaan fasakata wuu iska amsa cbdiraxman bin sahl fatakalama labada nin way hadleen xuwayisa ayaa weliba la hormariyey kadibna muxayis ayaa ka dambeeyey xataa xuwayise laftarkiisa kabir baa lagu yihi waa ti hore soo marnay cabdiramaan iyo muxayisaba kabirti waa ku dhacday o faqaala rasul ll sl sl kabir ikubra kabir weyney alkubra ay qadim اlkubra ninka weyn hormari fasakata wuu iska aamusa fatakalama way hadleen faqaala rasul ll uri sl slm ataxlifuuna miyaad dhaaranaysaan bikhamsiina yamiinan konton dhaarood oo minkum adin xaggiinna ka mid ahaatay bikhamsiina yamiinan konton dhaarood oo minkum adinka xaggiina ka ahaatay konton qof oo adinka idinka mida ma dhaaranaysaan oo fatastaxiquuna kadibna aad mudanaysaan dama saaxibikum saaxibkiina la dili dhiiggiisa iyo diyadiisa aad mudanaysaan aw qaatilikum dama saaxibikum saaxibkiina dhiiggiisa ayaad mudanaysaan aw qaatilikum kii idin dilay ayaad muxuu aha inaad diya idin siiy ama aad qawad aad ka muxuu ahaa qasaasataan ayaad mudanaysaan qaalu waxay ya rasu rsulka allow kayfa naxlif saan u dhaaranaynaa warcooda iyo alxaalamadkooda eega walam nashhad aanan xaadirin walam nara aanan arkin annaga mana joogin mana arkin mana marqaati kacan seen marka u dhaaranaynaa qaala wuxuu yidhi tubari'ukum ma idin beri yeelaysaa oo dhaarta ma idinka dul qaadaysaa yahuudu yahuud bikhamsiina yamiina konton dhaarood inay iya konton dhaarood dhaartaan oo kadibna dhaartii adinka aad ka badbaadaan ma yeelaysaan qaal waa rasulka allow kayfa naud saan u qaadanayna imaana qowmin kufaar dad gaalo ah dhaartooda qolo gaalo ah dhaartooda saan u qaadanaynaa ay la yaabeen arrinta ayada facaqalahu uu diyaguday rasuula rasulka al sal slm min cindihi agtiisa ayuu ka diyaguday oo diyadii iyo dhiiggii ninkii cabdullahi bn sahl nabigeena ayaa bixiyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam intaa nabigeena wuxuu diidayaa sida noo imaan doonta qof muslim dhiiggiisa inuu hadur noqdo intaasaa la diidaya saas weyaan xadii afar kun todoba boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai abarna ismaaciil mascuud aljaxdari waahiqatu hy qaala xadaثna bishr bn mufadl haddaan soo marnay alraqaashi wayaane qaala xadaثna yah bn saciid alanصaari can bushayr ibn yasaar can sahl bn abi xatma qala wuxuu yihi inطalaqa waxaa tagay cabdullahi bni sahl iyo muxayisatu ibnu mascuud ibnu zaydin ilaa khaybar ayay aadeen wahiya iyadana wahuwada marka waxaa ka fiican hore midaan dambe sooma jeedaan ilan khaybar hiyada ayaa ku haboon wahiya khaybarna yowmaidin maalinta ayada ah sulxun sulx iyo heshiis ayaa ka jiray fatafaraqa fii xawaa'ijihim haddana hoday kala aadeen faataa yimid muxayisatu calaa cabdillahi bn sal ayuu yimid wa huwa isagana uu ku welwiloomi ama ku gidgidoomi ama dhexrafani fii damihi dhiiggiisa qatiil xaaligii maqtuula mid la dilay fadafanahu wuu duugay uma qadima almadiinata magaalada madiina ayuu yimid faاnطalaqa cabdiraxmaan ibni sahl ayaa tagay iyo waxwayisa iyo muxayisa ibna mascuudin mascuud labada wiil u dhalay ahaa ilaa rasuuli lah rasuulka la aadeen sala اllah alay slam faqaala rasul lah rasulka wuxu yiri sal sl markay xaalka u sheegeen ataxlifuuna miyaad dhaaranaysaan bikhamsiina yamiinan konton aarood oo minkum adinka xaggiina ka tastaxiquuna miyaad mudanaysaan qaatilakum kii idin dilay inaad muxuu ahaa dhiiggiisa heshaan miyaad mudanaysaan oo dhiiggii aad ka heshaan aw saaxibakum ama saaxibkiina dhiiggiisa in ladin siiyo faqaaluu waxay yahay rasul rasulka allow kayfa naxu lisaan u dhaaranaynaa walam nashhad aanan xaadirin walam nara aanan waxba arkin say ku dhacaysa arrinta ayada fa qaala rasul ui sal sl slm atubari'ukum miyaa idin beri yeelaysaan oo dhaartam idinka dulqaadaysa yahuudu bihamsiina konton ayaga inay dhaartaan oo tiina marka ay meesha ka baxdo ma yeelaysaan faqalu rasuulka allow kayfa naahud isaan u qaadanayna imaana qowmin qole dhaartood kufaarin gaalo ah facaqala rasuullah nabiga all yaa ka diye bixiyey oo dhiig bixiyey min cindi agtiisa ka dhiig bixiyey axaadiistaas dhammaantood waa muttafaq weeyaan xadiiska afar kun todoba boqol toban iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai cal akhbarna moxamed bashaar oo bundaar qaala xadaثna cabdiwahaab ibn cabdilmajiid aqafi waa iqatu tagayara qabla mowti bialaa siniin qaala xadaana qaala samictu yaxya ibnu saciid waalansari wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay ama ahbaranii waxay u warran bushayr ibn yasaar can salim abi xadmata radi allahu ta arda waraxima jamiica aruwaat ana cabdlahi bna sahlin alansaari wa muxayisata muxayisa ibn mascuudin labadaa nin kharaja ilaa khaybar ay aadeen fatafaraqa way kala tageen fii xaajatihima danahooda u kala tageen faqutila cabdulahi bnu sahlin alansaari ayaa la dilay fa jaaa ayaa yimid iyo cabdiraxmaan akhulmaqtuul ninka la dilwalaalkii ah ayaa yimid iyo waxuwayisa ibn mascuudin ayaa yimaadeen xataa atow ilaa ay ugu tagaan ama mxuu ahaa fa waxaa yimid xataa atow ila ay kaga tagaan weyaan rasul ay u tagaan sal slm fadahaba cabdiraxmaan mxua wuxuu gudagelay ama damcay yatakalamu inuu hadlo faqaala lahu nabiyu nabigeen wuxuu ku yidhi sal allahu alayhi waali wasalam alkubra alkubra ay qadimi kubra ay abar qofku weyn hormari hormari ayuu ku yidhi fatakalama muxayisa waxugiisa ayaa hadleen weliba waxugiisa ayaa horey sida riwaayada hore aan ku soo marnay fadakara wuxuu sheegay shana cabdalahi bni sar ayuu sheegay arrinkiisii iyo xaalad saa ahayd iyo sida loo dilay iyo yahuud saa u en kartay faqaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm taxlifuuna khamsiina yamiinan konton dhaarood miyaad dhaaranaysaan oo fatastaxiquuna miyaad mudanaysaan qaatilakum kiin idin dilay inaad dhiig aad ka qaadataan miyaad mudanaysaan qaal waxay dhn kayfa naxlif saan u dhaaranaynaa walam nashhad aanan xaadirin walam nashhad aanan joogin walam naxdur aanan xaadirin faqaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm fatubari'ukum yahuudu yahuud ma idin ber yeelaysaa oo ma idin meesha ma idinka saaraysaa dhaartiina ma ka saaraysaa bihamsiina yamiinan konton aarood qaalu waxay rasul rsulka allow kayfa naqbalu si an u aqbalina aymaana qowmin qola dhaartood kufaarin ee gaalo ah gaalo ah qaala wuxuu yidhi fawadaahu rasulla nabiga all ayaa diyaad bixiyey qaala bushayr wuxuu yidhi qaala lii sahl ibn abi xadm wuxuu ku yidhi wuxuu igu yidhi laqad rakadatnii laqad xaqiiqe rakadatnii waxaa i haraatisay fariidatun riti oo min tilka alfaraa'idi awrti amaba halihii ayagaa ka mid ah fii mirbadin meel xara ah ama karoor ah oo nalaha anagaan lena mirbadka asal ahaan waxaa loo isticmaalaa meesha timirta lagu qallajiyo oo saa u xihan xarana waa la dhihi karaa ishkaal weyn ma lahan xitaa mogta xitaa eh, karoorka laftarkiisa xaran baa loo oodi mogtaasa muxuu ahaa waxaa loo samaynaya ood baa loo samayn sidaas weeyaan halkaasay ugu harantisay fariidada marka waxaa la dhihi jira asal ahaan albaciiru alma'khuudu fi الzakaat fariidada waxaa loo aqooni jiray ritiga zaka ahaan loo soo qaatay ayaa fariida la dhihi jiray kadibna waxaa loo isticmaalay marka dambe oo arintii waasi inta laga dhigay ritig kasta walow xataa zakada yaan loo soo qaadin ayaa marka waxay u isticmaalaan fariido marka awrtii dhiigga lagu bixiyey ritig ka mid ah ayaa haraantiyey waa ti aan soo marnay ama neef ka mid a ayaa haraantiyey riti noqoya amaba hal noqoya ishkaal weyn mala meesha xadidka afarkun todoba boqol iyo toban iyo toddobaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai alي mt abarna maxamed mansuur النسائي weyaan qال xadثna سفyاn بن عyeyنة qال xadثna يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي xثمة qال wuxuu yihi wujida cabdاللahi بن سهل ayaa la helay qatiila maqتuul isagoo la dilay fajaءa أkhuuhu walaalkii ayaa yimid oo cabdiرaحman بن سهل waa iyo wa cammaah labadiisa adeer waa kuwe xuwayisatu iyo muxayisatu ayaa yimaadeen wahuma labadoodana camaa cabdulahi ibn sahl weyaan cabdullahi ibn sahl adeer adeeradii wa waaya warkaas sooma caddaan marka waaya ilaa rasul lah u yimid sal slm xadidka hore marka sheegaayey eh, inay ibna cam yihiin eh, adeerradii mararka qaar ibna cam la iskaga tilmaama laakiin asal ahaan adeeray u ahaayeen wahuma iyagana xuwayisa iyo muxayisa cama cabdilaahi ibn sahl cabdilahi ibn sahl la dilay iyo xataa cabdiramanka la socdo adeer bay u yihiin laba adeer bay u ahaayeen ilaa rasul u sal slm fadahaba cabdiramaan cabdiramaan wuxuu gudagalay ama u talaaba qaadiyo takalam inuu hadlo faqaala rasul rasulka wuxu sl slm alkubra ay qadim اlkubra alkubra ay qadim اlkubra qaala waxay yihahdeen yaa rasuul rasuulka allow ina anaga wajadnaa waxaan la kulanay cabdالlahi ibna sahl qatilan isagoo lagu dilay isagoo la dilay fii qaliibin ceel oo min bacdi qulubi khaybar khaybar ceelasheeda qayb ka mid ah gudaheed lagu riday ayaan aragnay oon la kulanay faqaala nabi nabig uu sal slm man tattahimuuna yaad tuhmaysaan ood u malaynaysaan inuu falkaas xungeystay iyo shirqoolkaas oo ninka lagu dilay qaala wuxuu yidhi natahimu alyahuud yahuud ayaan tuhmaysannahay qaala wuxuu yidhi afa miyaad dharanaysaa hamsiina yamiina konton dhar ana alyahuud yahuud qatalatu inay dishay qaalu waxay dhhen kayfa naqsim nuqsim isaan u dhaaranaynaa calaa maa lam nara waxaan arkin qaala wuxuu yidhi fatubari'ukum ma idin yeelaysaa oo dhaarta idinka cafinaysaa alyahuudu yahuud bikhamsiina konton dhaarood annahum ayagi lam yaqtuluu inaana dilin saas ma samaynayaano buu yeerayaa qaalu waxay dhhen wa kayfa narda seen ugu rali noqonaya biimaanihim dhaartooda wa hum iyagana mushrikuuna mushrikiin ay yihiin fawadaahu rasul nabiga ale u dii bixiyey dhiiggiisa ayuu biy min cindi agti ayuu ka bixiyey arsalahu maalik ibnu anas alimaam maalik ibnu anas xadiidka maadaama hadda uu marfuuc yahay oo nabiga loo kor yeelay sal slem oo saxaabigii meesha uu jooga oo ah sahl abi xadma mursal ayuu ka dhigayo ninka la yihahda bashiir bushayr ibnu yasaar ayaa toos marka muxuu ahaa la aaday nabigeena salى اllahu alayhi wali waslm iyo qisadiisa ay u dhacday toos isaga u wariy waana taabici marka xadidka muxuu noqonaya mursal laakiin wuxuu saxiix xadiidku noqonaya axaadiis horo dhan ayay isku macno iyo taqriiban xataa lafdiyaan iskaga dhow yihiin marka wax ishkaal ah ma keenayso xadiidka afarcon <clears throat> nabigeena calayhi الsalaa slaam markuu leeyahay war nimankan yahuudda ah ha idiin dhaarteena oo yaa tuhmaysaan uu leeyahay ood muxuu ahaa ay diidayaan oo weliba inay dhaartaan nabiga ugu yeeraan intaas wuxuu diidayaa in qof la dulmiyo yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsii wajacaltu baynakum muxarama falaa tadaalamuu saas weeyaan wamaa rabuka bialaamin lilcabiid marka soomaalidin waaba leenahayo waxaan dhahnaa gaalka dil gartiisana si xaqiiqo hadda haddii aad aragta nin soomaali ah, oo muslima ah, oo mustaqiimah oo nin gaal ah ku gardaroone haddii aad aragto waa dhacaysaa sooma qalbigaaga maxaa geli ma kan muslimka u helaya geli maya Ah, joog ad leedaha maba maba kugu soo dhacaysaba daalima oryaal dhaaf maba iscelin kartidba qalbigaaga waxaa ku ilaahay u geliyey in qofkan bini aadamka aan la dulmin gaal ha noqda yahuud ha noqda waa gaalada on yahuud gaalada laakiin de waxaa weeyaa magacyaha kala duwan moogta yahuudka waa gaal nasaar nasraaniga waa gaal waxaa weeyaan eh, mushrikiinta waa gaal wixi wada gaala maxaa u daliila ina aladiina kafaruu min ahli اkitaabi wاlmushrikiina soo ma ahlu kitaabka yahuud iyo nasaaro markay gaaloobeena lasii tafsiilo lyidhi in aladiina kafaruu kuwa gaaloobay oo min ahli اkitaabi wاlmushrikiin oo lasii caddayn qaar hadda waxay la taagan yihin mataqaanaa oo dambiryaha adinka qaarkiin kaba qaben qaarna adaad ogsoon dihiin diin cusuboo la yidhaha addiin alibraahimiya ya addiin alibraahimiya ha nebi ibraahim diinihii aad la imaaday iyo awlaadii ay la imaadeen meel laysugu geeyo islaamkii iyo yahuudi iyo nasaaradii wixii o dhan ba meel laisugu geeyo meel noocaas hadda ayaa la dhisayba oo dal carbeed laga dhisay axsant afkeeda cota ku sheegtas marka a yacni ficlan inta waxaa ku dhegan bishi iyo xudegtii dhinaca kale waxaa ka suran istilaabkii saliibkii intan waxaa ka suran najma daawud waxay u yaqaanaan oo shumac ahaanta waa saa u shidan soma arkin qaab ka daran iyo xideg lix geesood waay tmaqaan iyo toban geesood waay tmoogi ayaa meeshii kadibna waad soo geli qofka muxuu ahaa kristanka uu ku tukani salaad malaha kuwaas yahuudigaa ku tukani waa lamid iyagane qof muslimkana muxua ku deganay leeyihin waxyaabaha ya a may de mota waa iska ciyaar waaan waxaan waa ciyaar lidaalika sheekh bakar may waa de in salaad lagu ansaxa iska dhaaf qofka wuu ku gaaloobaya qofka meeshaas galo oo cibaado u galo wuu ku gaaloobaya islaamnimada ugu baxaya ilaa ida kaana jaahilan adduunan waale adduun miyaa ma joogaayahe mogta ya sheekh wallahi lacag uma baahno fasaaday raadinayaan lacagka waa ka tuuranta sheekh bini aadan lacagka ma rage ya ya sheekh <laughs> okaadi ajka aan idin diidin jooga jooga ajka aan idin diidin ajka aan idin jooga <laughs> aldhabo marka masaladan ku saabsan diin waman yabtagi غayr اlislaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi اlآakhiraةi min alkhaasiriin qofkii wax aanan muslim ahayn yidhaahdo waa diin xaqa gaalwa wuu gaaloobi marka waxaan kale ha isku dhimina marka waxaan kale ha isku rafaadinina marka adduunkan hadda dadka ay la boodboodaan waaba ayaamo yaroo kooban taransiid ayaa lagu yahay meeshaan marka falaa taguranakum alxayaaةu اdunya walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur maanta waxaan akrinayay gabar aabbaheed christan u ahaa hooyadeedna christan ahayd maqaal dheer ay ka soo qoreen kadibna markay xilliga jaamacadda la galay ay gaartay ayay fara baxsatay jaamacadduna way dhiganaysaa laakiin sabtiga iyo axadda marka la gaaro galabta jimcada ah maalin jimcada ah maskaxda waxaa jirtaa kilaabkeen ka soo tumanaa intaan khamr ka cabnaa gaarigeen qaadanaa teen dooranaa iyo asxaab yaan israacnaa intaan ka qoob ciyaarnaa waa taqaanaa dee gaal isaga baabkiisa waa taqaanaa mogta baabkaasaa marka a la galay intaa waxaa dheerisii ah iyadana qof waxay ahayd waxaan ay yidhaahdaan mataqaanaan kuwan heese maxaa magacoodii sheega ya maxaa yidha fanaanad fanaanad waxaasna shaydaankaa qurxina oo belaa ka daba dhici sideedaba xufat naar bishahwaat sooma marka qof waxay noqotay caalamka ka wada muuqtay weligeedna kaniisad ma tegin laakiin de waxay iskaga un aabbihi hoydana ku jiraan wax walba oo kolleyba la mari lahaaye martay xumaana wax walba adduun laga raadiyey xeer waxay leedahay saan khamrada u cabaay u cabaayaan anoo masquush agteeda yeelaan mararka qaar soo kaca ah wax walba waxaan waay leeda marka wax sacaado haba yaraatee wax bag deganaana iyo wax raaxo ah oo dhan khalaas gabdho marka fasalada ila dhigto muslimaad ayaa jiro xijaab wato oo iska wato oo marka wahaakada adi gabadhi say u socotay oy u socotay oy u socotay islaamnimadii ayay dawadeeda ka heshay muslimnimadii markaasaa waxaa weeyaan diinta islaamkii ay baratay xitaa iyadoo gaal ahay soontay oo ay gabdho saaxiibada la soontay markaasay xasilooni waad aragteen markaad meeshaan taad maanta soonta la gaaro ko iyo tobanka saac barka la gaaro qur-aankii aad dhowr jus ka rido kadibna aad muxuu gacmaha kor u taagto alla aad xusto jannadii ay kaabay kuusoo gasho halkaa kuusoo gasho adduun oo dhan waxad leedahay haduma kullu ladii fowqa turaabi wax dan haba yaraatay oo ku gala koley raggii dhadhansaday waa fadhiyaan kulligood ragga waa looda yaqaanaa heerkaasay gaartay marka markiiba tawxiidka ku dhawaaqday masaajida la geeyey oo ku dhawaaqday hooyo aba kamool qabaan kadibna xijaabay isku soo taagtay muddo dhan ay ku qaadatay anuu xijaabana waxay leedahay marka oo aguuga ayaa hal mar aan albaabka ka galay markaasaan dhahay kuti ana muslima min bacdi اlآan ana muslim dhafkaan furtay hooyo aba weligoodna xataa kuma ay fikirin qoftaana muslime iyo iyo yaab afkuma ay qabsadeen gabadha waxay ka sheekeen marrixlada ay martay hadda waxay cabiraysaa adduunka meesha maanta nicmada aan haysto weligay xataa kuma fikirayo yani qof janno kale aan raadinayn camal iska dhigi iimaankii siduu u degay maqaalkeedan maanta mar akhrinay lidalika culimadu waxay dhahaan ina lilaahi jannata fii hadi اdunya man lam yadkulha lam yadkul jannat alaakhira ilaahay adduunkan janno ayaa adkeenaya adkeenaa jirta ooba dhex taalla qofka jannada adduunka aanan gelin midda aakhira ma gala maxay ti jannada adduunka aladiina aamanuu wataطmaئinu quluubهum bidikr اllah alaa bidikr اllahi taطmaئinu اlquluub soo maaha aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bظulm ulaa'ika lahum اlأmnu wahum muhtaduun nuur qur-aanka qur-aanka qur-aanka iyo dikriga alle iyo salaada marka intaad wejiga dhulka ku rida ku dhufato ood meesha ugu sharafta badan adalla darti u rida ood cid kalena u aabayeelaynin ood muddo halkaas kusii jooda ood alla subxaana watacala nicamtaad kuu galay aad ugu mahadnoqdo ood alla subxaana watacaala barido ood alla subxaana watacaala rajayso ood alla subxaana watacaala u ilmayso xaalad wax lagu bedelan kara ayna jirin qofka waxaa laga yaba ina xaalad dadka qaar oo ilaah u joogtay allah noo joogtay dadka qaarna marmarku ay kusoo dhici markaasaad leeda marka tan kugu soo dhacday waryaa wax walba yaa kaa qaado oo adduuna oo tanna kuu joogta ku geli kole waad aragtay waana taqaanaa marka jannada taas waa jannada adduunka taas waa ood le culamada ay leeyihiin qofka jannada adduunka aanan gelin mid aakhira ma galan marka waxaan kala jeedaa bilaashay nimanka waa lu go-on yihiin inay hadda waxaad samaynaan ma oo kaniisad iyo balaaye iyo jinni iyo jaar isu keenan iyo yahuud iyo diin islam isu keenan ay leeyihiin <laughs> waxaa weeyaan waa wax ay kufaara quraysh ilahay uu ka diiday subxana wa tacaala nabigan amar lagu bixi waxay yidhahdeen icbud ilaahana yowma aw isbuucan aw shahran wanacbud ilaahaka xiinan ilaahaygaada aan kula caabudna bil ama toban beri ama maalin ama sanad adigana ilahay nagala caabud waxaa soo degtay qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbudu walaa ana caabidu maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbudu lakum diinukum diin maaha baailkooda wey lakin ilaahay wuxuu u qurxiyey magacii lakum diinukum ayaad leedihiin waliya diin marka warkaas war dhammaaday wa qofka maanta waxaas marka kankeeno kufaaru quraysh wax laga diiday ood ilahay ka diiday subxana wa tacala o isku dhibayaa islaamnimadaad sheeganaan waa been waxba kama jiraan waxba yuusan muxuu ahaa kusirin waxba kama jiraan qofkii baabkaas keeno khalaas xaggaa lagu tuuri walaa shaka maxaa yeelay adduunkan hadda la jooga adduunkan maanta aan joogna qofka markuu ka quusta aakhiro laba ka mid o qof inuuba aakhiro ka quustay inuusan aakhiro rumaysnayn waa undaas wax ka saddexaad ma jiraan qofku waxaad samaynaa waa qof aakhiro ka quustay oo khalaas inaad naar ilaahay ku ridaa ood gaal yah ogaaday kadibna wax walba samay iyo mid waxaa weeyaan aanba aakhiro ogeyn ooba waxaa weeyaan eh, eh, yani imtixaanaad ku dhaca nasal allah asalama alcaafiya allaha allahna badbaadiye ya sheekh waxba may dhaqaalo kuma baahna dhaqaalo kuma baahna dhaqaalo kuma baahna <laughs> <laughs> culammada si ay u daldalmaayeen meelaha ay ku jiraan kolleyba waa hoosa iskaga wareysayna hoosa adinka iswaraysta marka baabkaas lama galo hadda baabkaas man ra'a minkum munkaran falyuayirhu biyadihi maabata maba jirta mogta fain lam yastatic fabilisaanihi waa jirtaa laakiin de wixii lisaanihi ahaa raxmat calayhim ma garat lisaan waa dhammaaday waa la xihay dhab fabiqalbihi waa marka ya fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaani waa laakiin weli dadaad dalma hadda haddii aad culummada islaamka fiiriso oo dalalka qaar xataa oo waxyaabahaas ku dhaqmaa jooga way daldalmayaan waa la xiraa waa la soo daynaa qaar waa hakada qaarna ilaahay a u furayoo marka meele waxay joogaan yararhon hadda turkiya camala laga hadlaa turkiya lagu aruuray oo wixii soo wada fiigay meelahaas ka soo wada fiigay lagu aro halkaasa marka idaacadaha iyo waxaas laga sheeg sheega wa marka laakiin waxaan idin bishaarayna oo bishaaro weyna shacab weynaha waa muslimiin khaalis insha allah dadkaasaad arkaysaan inkaar qaboodnubaa koraasta ugu fadhiistay mooyane waa yaabi marka aad uma gelgeli karne khayrka wuu jiraae maanta xaaladda lagu sugan yahy xaalad kun jeer ka liidanaan mar dhow soo marnay maxay xaaladda ayada ka liidan caalamulislaami oo dhan intaanan sacuudiga iyo yamanta ka ahayn waqooyi mis koonfureed sanca waqooyi aan ka ahayn inta kale oo dhan ay faransiis iyo ingiriis italyaani ay gumaysanayeen iyo iyo ruush iyo waxaa weeyaan ii sheeg niminka beljamka ahaa indonesia meelahaas kulligood dadka aqoontoodana ay tahay waxaad ilahay ogsoonyi ood qaarkiin soo gaarteen ad ogsoontiin laa diin walaa adduunya wacyiga dadka halkaa eber uu yahay marka hadda barwaaqa lagu jiraa eh ilaah lagu mahadiye dadkii dacwada iyo diinta mxuu ah dadka dadka hortegi lahaana ay qubuurta qubuur dul fadhiyaan xataa ilaahay tugeyn wacyi kale iska dhaaf ataa xataa tawxiidki ka qaldan oy qubuur dul fadhiyaan aabe hebel hebelow awbe hebelhebelow sheekh hebelow haakada xadday ahayd wix waa laga soo baxay marka waxaa yarood arkaysaano wadaadku a meel lagu yar tuura iyo midka aa yar ordayo gaalada yar agtooda taga iyo waxaas wax weyn maaha meel waxaa la maraya aad u sarays aad u sarrays xaqiiqatan aad u sarrays marka alxamdu lilah allah noo ziyaadiyo xumaantan yarna allah naga tuuro aamiin waaya xadiidkaan maraynay kun afar kun todoba boqol iyo toban iyo sideed xadiidka ah waa صaxiixu bima qablahu qaala alxaariث ibnu miskiin qira'aة caleyh waana asmع imam nasa'i wuxuu yidhi alxaariث ibnu miskiin ayaa wuxuu yidhi iyadoo lagu dul akrin ana aan maqli can ibn qaasim cabdiraxmaan qasim alcutaqi waa iqa ah waa imaam maaliki ninka laazimi jiray cabdiraxman qasim ayaa la yihahda qaala xadaanii malik ibn anas ibn abd alhijra can yaxya bn saciid alansaari can bushayr ibn yasaar iqatun faqiih weeyaan anahu isaga ahbara wuxuu warramay ana cabdاllahi ibn sahl alansaari u muxayisa ninka la yihahdo kharaja ilaa khaybara labadan isaga miyaa soo gaaray maya sahl ibn abi xatma u dhexayn jira sooma hataa isagaa toos u aaday fatafaraqa fii xawaajihim danahooda ay ku kala tageen faqutila cabdulahi bn saar ayaa la dilay faqadima muxayista ayaa yimid faataa u yimid huwa isaga akhuu walaalkii xuwayisa iwa cabdiraxmaan ibn saar ilaa rasul ba u yimaadeen sal slm fadahaba cabdiraxmaan cabdiraxmaan wuxuu guda galaya inuu hadlo limakaanihi min akhiihi booska walaalkii uu ka jooga awgeed yani maadaama isaga uu sii xigo walaalkii laxmi u yahay isaga ayaa marka inaad hadlo damcay faqaala rasul rasulka sl kabir kabir weyney weyney oo ninka weyn ha hadla fatakalama waxaa hadlay xuwayisa kadibna muxayisa ayaa hadlay fadakaruu waxay sheegeen shana cabdullahi bn sahlin ayay sheegeen faqaala rasul u sal sl rsulka ale ataxlifuuna miyaad dhaaranaysaan ragow hamsiina yamiinan konton aarood watastaxiquuna miyaad mudanaysaan dama saaxibikum saaxibkiina dhiigiis miyaad mudanaysaan aw qaatilikum kiina idin dilay qaala wuxuu yidhi malikun qaala yaxya bn saciid ansaariya wuxuu yidhi fazacama wuxuu sheegtay bushayr ana rasul rasulka sl sl wadaahu min cindihi agtiis inuu ka diya biiyey dhiigii uu bixiyey xadiidkan waa mursal laakiin xadiidka waxaa weeyaan isaga oo marfuuca ah, waa tii aan in badan soo marayno ad ogeydeen oo saxaabiga uu nabigan u kor yeeray sala allahu calayhi waaalihi wasalam khaalafahum saciid ibnu cubayd aaa'i ayaa khilaafay markuu busheyr ka warinayey muxuu ku khilaafay wuxuu ku khilaafay lafdiga un bes wax kale maaha xadiidka afarkun toddoba boqol toban iyo sagaalaad waa xadiis صaxiixa qala imam nas alيh ramat abarna axmed ibn sulayman الruhawi wa iqaة xaafid qala xadaثna abu naciim alfadl ibn dukayn wa iqaة tabt qala xadaثna saciid ibn cubayd aلطa'i wa iqa can bushayr ibn yasaar zacma wuxuu sheegay ana rajula nin oo min ansaar ansaariyada waa muxuu aha ninka la yihahdo sahl ibn abi xatme yuqaal loo yihahdo sahl ibn abi xatma akhbara wuxuu u sheegay ana nafaran koox oo min qowmihi tolkiisa inalaquu ilaa khaybar khaybarna ay aadeen fatafaraquu ay ku kala tageen fiiha gudaheeda fawajaduu waxay la kulmeen ay heleen axadahum midkood qatiil isagoo la dilay faqaaluu waxay yidhahdeen liladiina kuwii wajaduuhu cindahu agtooda ay ku heleen ninka oo ninkan la dilay agtiisa dadki joogay qataltum saaxibana saaxiibkanaga miyaa disheen ama adinka ayaa disheen miyaa disheen iska qaaluu waxay yidhahdeen maa qatalnahu ma dilin walaa calimnaa maan ogin qaatila mid dilin ma ogin annagana ma dilin ciddishayna ma naqan fanalaquu ilaa nabiy nabiga laadin sal slm faqalu waxay ya nabiy lahi nabiga allow inalaqnaa ina khaybar khaybar ayaan aadnay fawajadnaa waxaan la kulnay xadana midka naga cbdilahi bn sahli qatiil isagoo la dilay faqala rasul rasul wuxu yhi sal slam akubra alkubra kan weyn weyn ha hadlo hadalka sooma jeedid waa duduuba ku jiro xadiista hore aad u qeexday laakiin xadiidkan wixii meesha ka dhacyo duduumo oo kala horeey xataa faqala lahum wuxuu ku yidhi rasuulka sal slm ta'tuuna bilbayina markhaati ayaad la imaanaysaan tatuuna ay ataatuuna miyaad la imaanaysaan bilbayin markhaati calaa man qatala qofka dilay gaalka dil gartiisii soo maahay markhaati ma haysaan qaal waxay dh maa lanaa bayina markhaati ma lihin qal wuxu yh fa yaxlifuuna lakum midin aranayaan qaal waxay dh laa narda kumar hal noqonayn biimaan yahuud yahuud dhaarteeda wa kariha wuxuu nacay rasul rasul ka sl sl an yabula yabula inuu buro damhu dhiiggiis inuu buro oo dhiig la-aan ninka muslimka cabdullahi ibn sahl la fawadaahu wuxuu ka diya bixiyey miatan boqol oo min ibili sadaqa zakada geeleedi ka mid ah khaalafahum camar ibnu shacayb ayaa khilaafayoo wuxuu la imaaday wuxuu leeyahy kan la dilay waa muxayisa xadiidka marka muxuu noqonayaa ashaad shaad ayuu noqonaya weyaan xadiidka afar kun iyo todoba boqol iyo labaatanaad waa xadiid shaad ah qala imam nas alي mt abarna moxamed ibn cmr alqaysi waa saduq qala xadaثna rawx ibn cubaad alqaysi wa iqaة fadil lahu taصaniif qala xadaثna cubaydullah ibn اأkhnas الnakci waa saduq can camr ibn shacayb ibn maxamed ibn cabdilaah ibn camr ibn caasi waa saduq can abihi abiis oo shucayb ah waa saduq isna can jaddi awowgiis oo cabdillahi bn camr bn caas radi allahu taala ana ibna muxayisa ana ibna muxayis alasqar muxayis maan ibnu muxayis wa muxayise wiilkiisii oo yaraa abax wuxuu aday qatiilan ay maqtuula mid lagu dilay calaa abwaabi khaybara khaybara albaabaheeda iyo meelaha afaafkeeda fa qaala rasul rasul wuxu yih sal slm aqim waxaad la imaadaa ama oogtaa aqim waxaad ogtaa shaahidayni laba markaati calaa qatlihi dilkiisa ko markhaati fulaan adfachu ilaykum idfachu waa idiin dhiibayaa ilaykum adig birumatihi isagoo dhan inaad nin dilay inaad nin dilay oo ninkii la yaqaana ama yuhuud ay dishay markhaati ii keena ninkii dilay ayaan farta idinka saaraya qaalu waxay ya rasul rasuulka allow wa min ayna usiibu inteen ka asiibaya oon ka helaya qaalu qaala ya rasul rasulka wuxuu yidhi wa min ayna usiiba xaggeen ka helaya shaahidayn laba markhaati ah wa inamaa in kale ma ahane asbaxa wuxuu aaday qatiilan mid la dilay calىa abwaabihim albaabahooda qaala wuxuu yidhi fataxlifu hamsiina qasaamatan konton dhaarood miyaad dharanaysaa qaala wuxuu ya rasu rasulka allow wa kayfa axlifu seen u dhaaranayaa calaa maa laa aclam waxaanan ogeyn faqaala rasul rasulka wuxu yh sal slm fanastaxlif waxaan ka daardalbaynaa kadhaar ayaan ka dalbaynaa minhum xaggooda hamsiina qasaamatan konton dhaarood ayaan ka dalbaynaa yahuudi faqaaluu ya rasu rasuulka allow kayfa nastaxlifuhum sideen ugu dhaardhalbaynaa wa hum ayagana yahuud yahuud oo taqaana ayagoo ah sideen dhaar uga dalbaynaa faqasama wuu qeybiyey rasul rasulka al sl diyatahu diyadiisa calayhim raggii u keenay ninka dilkiisa usoo sheegay ayuu u qeybiyey wa acaanahum wuxuu u kaalmeeyey binisfiha naskeeda u kaalmeeyey xadiik mujadaan marka xadiistan soomaaliya o dhan wuu dabamarsanyi saasuu marka shaadku noqday saas ayuu shaadku noqdo weyaan waaya baabu اlqawadi microfonkaasi malayeeli waay ilaa xali baabu اlqawadi qisaas qof la dilay in qof kale loo qisaaso in qof kale loo qisaaso ayaa qawad la yihahdaa qof ayaa qof dilay jaak اla khar waaye qawadka marka waxaa weeyaan waa qisaasti in baabkan marka imaamku wuxuu hoosgeeyey howlahaas ku saabsan arinkan wuxuu hoosgeeyey kitaab اqasaama hoosgeeyey raximah اllah raxmata waasica baabu اlqawadi qisaas ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun boqol iyo laba iyo afar kun toddoba boqol iyo laba iyo todobaad laba iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alي mt abarna bishr ibnu khaalid alcaskari alhamdani bishr ibn khaalid alcaskari weeyaan waa iqat yuqrib qala xadaثna mxamed bn jacfar gundar waa iqat صaxix اkitaab can shucba waa imaamkii can sulayman ibn ran alkahili alacmash weeyaan qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay cabdاllahi ibn murata alhamdani oo iqa ah ayaan ka maqlay can masruuq inuu ka sheegay masruuq masruuq ibn ajdac can cabdillahi ibn mascuudin radia allahu tacaala canhu can rasul rasulka inu ka wari sal slm qal rasulka inuu yidhi laa yaxilu qof dhiiggii muslimin ee muslima ilaa biixdaa alaaث saddex midood inuu la imaada ma oyane qof muslima dhiiggiisa ma bannaano haddii saddexdaas uu mid ka mid la imaado macnaheeda waxaa laga fahmayaa inuu dhiiggiisa bannaan yahay kow annafsu naf oo binafsi naf loo gooyo wakatabna calayhim fiiha ana الnafsa binafsi naf naf loo gooyo qofuu dilay waa loo dili iyo wahayibu zaani qofka garoobka ah oo xerag islaam inta xirtay weliba galmo ku sameeyey raggii dambe wuxuu noqdoba oo garoobka ah wathayibu qofka garoobka azani ee dhilaystay isna waxaa weeyaan dhiiggiis uu bannaan yahay oo dhagaxa lagu dili rajmi ayaa lagu samaynaya الشhaykhu والشhaykhatu إidaa zanaya farjimuuhumaa albatta nakaala min allah waa aayad la nasakhay lafdigeeda macnaheeda lakin waa baaqi sidaa weeyaan ficilka nabigeena wuuba samey sal l slm haamidiyadii gabadha ahayd waa tii uu rajmiyey ninkii kale oo juhaniga aha waa ti nabigan u rajmi sal allahu alayhi waaalihi wasalam oo ayaga ba labadaba qiraal zine isku qireen tan saddexaadna wataariku qof isaga taga diinahu diintiisa almufaariqu jamaacada muslimiinta faaruqay riwaayo kale oo almufaariq ljamaca ayaa jirto islaamnimadu ka baxay ummaddiisuu ka dhex baxay asal ahaante qofka duuba gaalooba ummaddu uba ka dhex baxay mogta jir ahaan inuu uba ataa shardi maaha yani islaamnimadii o dhan ayaad ka guuray saddexdaas nin intaanan ka ahayn ama saddexdaa qof intaanan ka ahayn qof musna dhiiggiisa ma banaano lama taaban karo saasuu nabigeen le sala allahu calayhi waaalihi wasalam kuwo kalaa jira oo qur-aanka uu sheegay waag ya taariku salaadka isaga ka mid ah waxaa ka mid a ah muxuu ahaa axaadiista nabigeena iyo ijmaaca ahlucilmiga marka waxaa ka mid ah muxaarabada inamaa jazaء اladiina yuxaaribuuna اllaha warasuulah wayscuuna fi ardi fasaada an yuqatalu waa burca jidgoynaysa oo dadka dhibaysa oo hakada in la dilo ta kuwaasaa ka midta waxaa ka mid a saaxir wasaaxira qofka saaxirka iyo rag ha noqd ama dumar ha noqdeen isna waa saas haddii la xaqiijiyo la hubiyo waxaa ka mid ah man yafcalu qowma luut ficla qowma luut qowmka nabi loo diray khaniisnimada kuwa samaynaa ka mid hadda waad aragteen waaba calana loo taagay nin baa wax dii sheegayay shali calana iyo waxay leeyihiin sumad gooni ah oo loo yaqaan xoolahaasoo sumad ma laha sumad gooni ay leeyihiin oo calankooda waad aragteen jaalle iyo wax isku jirjira waa calankoodii kaba ay ku sawaran yihiin oo ka samaysan oo halkan banaanka lagu iibina lagu iibiya dadki marka maba fahamsana waaas wuxuu yihi qof ila socotay dumara ah. waxay igu tiri kabahan qurux badan aan iibsana soo baa waba ogeyni saba sab <laughs> ya ya calankooda ma naqaanaa calankooda hadda hadda aad gelisaan muxuu aha googalka ood qowmu luut amaba aad ku qortaan gey amaba aad ku qortaan fow hadda hadd intaad fadhidaan waa arki kartaan markay mudaaharaada sooma arkin muxuu ahaa ay calamaha wataan ya kuwaas ayaga ha mufsidiinta ka mid aha naam fi lardi ha naam waaya saas weeyaan marka xadiidka afar kun todoba boqol laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isna qaala aimam nasaai alh tal barana moxamed ibnu cala alhamdani waa iqat xaafid wa axmed ibn xarb aطaai waa saduq wlafdu eh, liaxmed qaala waxay xadaana waxaa noo waramay abu mucaawiya moxamed ibn khazim adariir weeyaan waa iqat axfad nas xadiid اacmash waqad yahimu fi xadiidi hayrihi can abi saalix asamaan dakwan azayaat waatiqatu thabt can abi hurayra radia allahu taala qal abi hurayra raawiyat islaam qutila waxaa la dilay rajulu nin baa la dilay calaa cahdi rasulilah rasuulka al zamankiisa ayaa nin la dilay fa rufica waxaa la kor yeelay oo la keenay alqaatilu kii wax dilay ila nebi nabiga ayaa loo korye loo soo kor yeelo loo keenay fa dafacahu nabigu wuxuu u dhiibay markii la xaqiijiyey inuu wax dilay ama u qirtay ilaa waliyi maqtuul qofkii waxaa weeyaan la dilay qofkii weligiisa ahaa oo qaraabadiisa ah oo raximkiisa ayaa loo dhiibay si uu u qisaasto fa qaala wuxuu yidhi alqaatilu kii wax dilay yaa rasu rasuulka allow laa maya in lagu markhaati fura laga yaaba marka hore markhaati qirashame markhaatiyada laga yaaba laa maya wallaahi allaan ku dhaartee maa aradtu ma aanan doonin qatlahu inaan dilo yacni camdi igama ahayn wa inaad dilo waa lagu markhaati fur mogta laakiin kas umaanan dilin kama aanu dilay faqaala rasul s sal slm rsulkeen wuxuu yidhi liwaliyi lmaqtuuli ninka la dilay qofkiisa qaraabad ahaa amaa inahu isaga miya ninkan wax dilay in kaana hadduu yahay saadiqan mid run sheega uma kadibna qatala uu dila hu isaga uu dilo oo ninkan qofka laga dilay uu dila ninkan ninkan uu run sheegi uma kadibna qatalta waadish miya ama inahu isaga miya ninkan wax dilay in kaan hadduu saadiqa mid run sheegi oo ani ma dilin kas umaanan dilin haddii run uu ku sheegi uma kadibna qatalahu ninkaan ninka laga dilay uu ninkaa dilo ama qataltahu cafwan qatalta waadishada dakalta naara naar ayaad gelaysaa hebelow fakhalla sabiila wa iska siideeyey qaala wuxuu yidhi wa kaana wuxuu aday maktuufan mid ku garba garbaduban biniscatin xereg harag ah xereg harag ah ayuu ku muxuu ahaa ku xirnaa oo garbaha lagu garbaduubay fa kharaja uu baxay yajuru isagoo jiidani niscahu xerigiisii niscatahu xerigiisii ka samaysnaa haragga iyo saanta ka samaysnaa isagoo jiidi fa sumiya waxaa loo bixiyey oo lagu magacaabay thanniscati ayaa loo bixiyey magacii haragii xeraga haragga ahaa magaciisa ayaa la raaciyey xadiidka caawa cashar kanu dambeyn insha allah tabaaraka watacaala afar kun toddoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiis saxiix isnaad ah qaala alimaam nasai ala tal maxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim waa ibnu culaya ayaa dhalay waa iqe ah qala wuxu xaddaana isxaaq ibnu yuusuf almaqzuumi waa iqa can cawf alacraabiy cawf ibn abi jamiil ayaa caw caraabi lagu magacaaba socda iqatu rumya bishtashayic walqadar laba cilad ayuu qabaa qadaryanimo iyo shiicanimo labadaba waa lagu yara taataabtay laakiin can alqama ibni wail alxadrami waa saduuq alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay lam yasmac min abiih aabiiska muusan maqlin laakiin shaarixa dakhiiraة اlcuqba raximah اllah ayaa wuxuu leeyahay imaam bukhaari fii taariikhihi iyo imaam atirmidi fii jaamicihi labadaba waxay sheegeen inuu abiis ka maqlay weliba alimaam muslim xadiidka laftirkiisa soo saaray wuxuuna caddeeyey saraxa bisamaac bitaxdiid inuu muxuu ahaa yidhi xadaanii abi can abi mahan xadaanii abi inuu yidhi oo aabbahi ii warramay marka waxaa weeyaan hadalkaas ah ibn xajar waa laga dulbootay marka imaam bukhaari iyo alimaam tirmidi ayaa labadaba xaqiijiyeen inuu aabihiis soo gaaray kana wariyey calqama ibn waail ibn xujr weeyaan waa ninka asaga ah waa saduuq can abihi aabihiis oo waail ibn xujr ah alxadrami oo saxaabiga jaliilka radia allahu ta qal wuxu hi jia waxaa la keenay bilqaatili kii wax dilay ama ninkii wax dilay aladii kaasoo qatala dilay ayaa loo keenay jia waxaa loo keenay biqaatil kii wax dilay aladii kaasoo qatala wax dilay ilaa rasulilahi baa loo keenay sala allahu alayh wali waslem jaaa bihi waxaa la yimid waliyu lmaqtuul kii la dilay qofkii qaraabada la oo muxuu ahaa gacantiisa lahaa ayaa u keenay fa qaala rasul la wu yir sal slm atacfu miyaad cafinaysaa qalu laa maya qaalu ataqtulu miyaad dilaysaa qalu nacam ha qaala wuxuu yidhi idhab tag falamaa goortay dahaba uu tagay oo ka haysta ninkii dacahu uu yeeray qaala wuxuu yidhi atacfu miyaad cafinaysaa qala wuxu laa maya qala wuxu yidhi ataahudu diya diya miyaad qaadanaysaa qaala laa ma ogola xoolo ma rabo qaala wuxuu yidhi ataqtulu miyaad dilaysaa qala wuxu nacam ha qala wuxu yidhi idhab tag falamaa goortay dahaba uu tagay qaala wuxuu yidhi rasuulkeena sala allahu alay slam amaa inaka adiga miya nin yahow ninkaan la dilay qaraabadiisa ah oo gacantiisa lah iyo dhiiggiisa in cafawt haddii aad iska cafis canhu ninkan walaalkaa dilay ama qofkaad qaraabadiitiin dilay haddii aad iska cafisa fa inahu ninkan wax dilay yabuuu wuxuu la laabanayaa ama wuxuu la tegayaa biimika dembigaada iwa wa imi saaxibika qofka saaxiibka ah oo la dilay dembigiisuu la tegayaa fa cafaa canhu uu iska cafiyey fa arsalahu uu sii deeyey fara'aytuhu waxaan arkay yajuru isagoo jiidi niscatahu xerigiisii xaragga ka samaysnaa isagoo jiidani ayaan arkay weyaan xadiidkan macnihiisa muxuu yi marka xadiidkan amaa inaka in cafawta canhu fainahu yabuuءu biimika wa imi saaxibika tafsiirka ugu dhow oo muxuu ahaa shaarixana uu soo dhawey dembi dhaafuu idin noqona adiga waxaa dembi dhaaf aad ku helaysaa ninkaadan waa cafiyow cafiskaas ayaad ilaahay kugu dembi ninkii hore oo la dilayna ilaahay wuxuu ugu dembi dhaafaya oo muxua dembi la-aan kaaga dhigaya ugu dhigaya cafwan dilka la dilay oo laga gardarna ee macnaheeda dembigoodiiyaa dusha laga wada saaraya macnaheeda ma aha saasay leeyihiin haddii cafis u dhacay hada wallah aclam sal allah waslam abdi rasul mustafa